ultaki farakasahaa waa ku muday dhulka farakasahaa biاlardi dhulku ku muday wuxuu ugu mudaa nabiga salى اlahu alayه wasalam inuu sutro ka dhigto qofka muslimkaa markuu tukanaa haddii uu imaam yahay ama qof keligiis tukanaa uu yahay waxaa la rabaa sutro inuu samaysto sutro waxaa la yidhaahdaa wax hortaada ku aadan oo adiga iyo shaygaas dhexdooda aan cidna inay marto aadan u oggolayn maalan derbigaas haddaad ku dhowaato saddex dhudhun uu ku jiro derbigaasaa sutra ku ah ama tiirarkan tiir ka midaad ku dhowaato saddex dhudhun inuusan ka badan kuu jirin ala rabaa shaygaas hortaaduu ku aadanya shaygaasna waxaa la rabaa shay ugu yaraan dhudhun dhudhunkaas marka saddex loo qaybiyo laba meelood waxaan ka yarayn taako iyo xoogaa wa wax waxaaloo hortaada yaalla oo sokadooda aad ku sujuudaydo oo adiga iyo shaygaas dhexdiina in la maro aadan ogolayn waa sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam nabiga hadda masjidka markuu joogo mixraabku ku tukanaa masaajidkiisu mixraab ma lahayn laakiin derbiga ka horeeya aa u ah sutro markuu bannaanka ku tukanayana warankaas yarka ah loo mudi jiro ushaas yartoo fooda waranka ku leh hortiisa lagu mudaa ayadoo aggeeda u tukana ayadoo xaggeeda u tukana sutraa la yidhaah ibnu khusayme صaxiixiisa wuxuu ku wariyey ibnu xibbaanna صaxiixiisa ku wariyey nabigu inuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam tusalli ilaa ilaa sutratin weligaa ha u tukan sutro meel aan ahayn walaa tadac axada yamuru bayna yadayka sutro markaad samaysato adiga iyo sutrada qof dhex marayana hadaynin ka celi gacanta saas ugu ishaar fain adaa faltuqaatilhu faina macahu اqariin markaad u ishaarto gacanta hadduu kaa joogi diido la dagaal shaydaana la socdoo riixaye waa xadiis saxiix waxaa la rabaa qof kastoo muslimoo tukanaya inuu sutro samaysto sutradaas meesha ka sokaydood ku sujuudaydaad fiirine ka shishay fiiri maydi adiga dham waa xagaysan tahay si salaadaad ugu khushucdo sutrada iyo adiga dhexdiinana qofna u ogolaan maydid inuu maro qofkii mari taga gacantaad ishaareen hadduu joogi diido waa la xarbini xarbaduna hub doona maaha hub doona maydid hubna ku dhufa maydid ee waa iska riixi waa iska riixe bis lama ogon sutradaas waa sunno nabigaa yihi sal اlahu alay wasalam sutra la-aan ha tukan marka xataa fiiri markuu safarka yahay ushaas yada takigaha loo qaadi jiray ushaas yarta oo takiga leh aan loo qaadi jiray ushaasaa loo mudi jiray markuu tukana ayada xaggeed u tukana marka ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay jaa'a qad jaa'a xaal uu la yimid bicanasatin ultaki farakazahaa dhulku ugu muday nabiga uma aqaama wuu aqimay asalaata salaadii markuu nabiga sal اlahu alay wasalam sutro u sameeyey kadibuu salaadii aqimay fara'aytu rasuulalahi rasuulka ilaahi ayaan arkay salى اllahu calayh wasalam kharaja qad kharaja xaal uu soo baxay oo meel yaroo qubad yaroo loo dhisay qubad yar oo meel looga dhisay oo gaduudneed oo uu ku jiray uu ka soo baxay kharaja qad kharaja xaaluu soo baxay fii xullatin isku joog xaal uu ku sugan yahay isku joog laba maro isku nuuc ah oo kor iyo hoos laga qaataa la yidhahda xulla isku joog xaaluu nabigu ku sugan yahay mushamiran xaaluu yahay midkii xanjeertay tashmiirka waxa weeye marada kor u qaata sidii uu dadka dhihi jiray izaaru lmu'min nisfu saaqi qof muumin ah nin muumina ah, gabar maaha nin muumin ah maradiisu waxay ku joogtaa shanshada dhexbartankeeda saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu alay slam wixii uu dadka u sheegayay ficil ahaan u samaynay isaguna saas u labdisanay ah, izaaru lmu'min nisfu saaqi uu dadka dhihi jiray qofka muuminka ninka muuminkaa maradiisa hoos guntiga ama hoose shanshada dhexbartankeeda ugu joogtaa tiiyuu asaguna sameeyey maradiiu kor u qaatay marka shanshada dhexbartankeeduu ku geey shanshooyinkiisoo cadcad a muuqda mushamiran xaaluu yahay mid xanjeertay ama kor u qaatay marada <coughs> fasallaa waa tukaday nebigu ragcatayni laba ragco ilalcanasati uu taksiga xaggeedu u tukaday ushii loo mudo waranka yarka fooda ku laheed xaggeedu u tukaday waa sunna wa ra'aytu nnaasa dadkiiyaan arkay uu yidhi abi juxayfa wa dawaada daabadihii iyo xoolihiina waa arkay yamaruuna xaalo ay marayaan bayna yaday nebiga hortiisa min waraa'i اcanasati ultakiga gadaalkiisa ultakiga meesha ka dambayday marayaan nabiga iyo usha dhexdooda looma ogola laakiin wixii sudrada shishadeeda maraya waa ka leexane shaqa kuma lihi adiga ma soo gelin xuduuddaadii marka waa arkaayu dadka iyo xoolaha iyo waxay maraayeen ushaas nabiga u gudayn sala اlahu alay waslam shishadeeda markaa sidaas way sunadu qof kastoo tukana inuu sutro samaysto sutrada inaadan cidna u ogolaan dadkadiina waxay mari karaan sutrada shishadeeda waana imaamka iyo qofka keligiis tukanaya amaa ma'muumka sutro lagama rabo imaamka sutradiisaa sutro u ah ma'muumka asaga sutro samaysa ma imaamka sutradiisaa sutro u ah sutro lagama rabo adiga dad ma'muumta rawa الbخaariي can cqبaةa بni caamiri radي الlaahu canh cqbata bni caamir radي الlahu canhu qaala wuxuu yidhi uhdiya lirasuuliلlah rasuulka ilaahi waxaa loo soo hadiyeeyey salى الlahu عalيه wasalam faruuju xariirin mara shaati dhaktareed xariir faruuj waa alqaba marada la yidhahdo qaba iyo faruuj waa isku mid waa shaati weyn oo qamiis camal ah oo gadaal ka jeexan oo gadaal ka jeexan ilaa jeexintu ay soo dhaafto jilbaha gadaalu ka jeexan yahay shaati dhaqtareeda ah, shaati dhaqtareed waa shaatiga weyn oo maaragtay qamiisna maaha waxa weyn oo cad oo dhaqaatiirtu ay gashadaan kaas weeye farruuj qabaana waa la yidhahdaa farruujna waa la yidhahdaa hmm. marka shaati dhaqtareedkaas oo xariir ka samaysan aa nabiga loo soo hadiyeeyey salى الlahu عalيه wasalam uhdiya waa loo soo hadiyeeyey lirasuulilahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam faruuju xariirin shaati dhaktareed xariir ah fa labisow waa gashaday nabigu salى الlahu عalيه wasalam marka waa intaan xariirta la xaaraamtinimayn ee shay xaaraana nabigu ma gashado intaan la xaaraamtinimayn wey fa labisow waa gashaday uma sallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa salaadii uu ka gadoomay fanazacahu waa siibay nascan siibid shadiidan adag kalkaarihi qof nacayo xaalu la midi sid adag uu u siibay sida qof nacayo fanazacahu waa siibay nascan siibid siibidaasoo shadiidan adag kalkaarihi qof nacayo xaalu la mid yahay lahu farruujka uma qaala wuxuu yidhi laa yenbaqii uma habboone haadaa shaati dhaqtareedkan lilmuttaqiina dadka alla ka baqaya qof alla ka baqaya ma gasho marka ciladu waxay tahay waa xariifnimada ciladu waxay tahay waa xariifnimada marka waxay dhahdaa culummadu waxay tusaydaa markuu geshaayo xaaraan maahayn laakiin markuu gashaday oo uu ku tukaday kadibaa la xarimay oo ilaahay u waxyoodoo la yidhi xariirtu ragga waa ka xaaraami iska sid ee nabigu markii laga xarimay kadib ma gashan markii laga xarimay kadib ma gashan marka markii uu gashaday kadibaa la xarimay sidaas ayuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam uu u siibay marka xariirtu ragga waa ka xaaraan ma u banaana abu dawuud wuxuu wariyey nabiga salى الlahu عalayه wasalam xariir ayuu qaaday markaasuu gacanta midigtaa ku qabto markaasuu waxaan rabaa xariiruu qaaday gacanta midigtaa ku qabto markaasuu dahab soo qaaday markaasuu gacanta bidixdaa ku qabto markaasuu yidhi inna haadayni xaraamun calaa dukuuri ummati labadaas xariirta iyo dahabka ummadayda ragga waa ka xaaraan dumarkay xalaal u yihi labadaas ummadayda inta ragga ah waa ka xaaraan marka waa ka xaaraan xaalad gaaroo daruuraa waa gooni oo cadho hadday ku dhacdo qofka ninka xariir waa gasho karaa ehm, ilig hadduu ka dhacana ilig dahaba waa gasho karaa sanka haddii laga gooyo san dahaba waa loo samayn karaa xaalad iska gaara wey xaaladahaas ah, laakiin si caadiya dahab raggu uma xidhan karaan faraanti dahaba iyo waa xaaraan qacan qofka adduunka ku xirta aakhira kuma gashado marka xariirtu ragga waa ka xaaraan culmaday waxa weeyaan waxay yidhaahdeen xariirtii asalka aheed oo la diidi jiray hadda lamaba hayaba iyadii dhammaad maba la hayaba hadda waxba kuusoo dhuumama maba la hayaba rawa الbخaariي can iبni cabaasin radي الlahu canهuma qaala cabdالlahi بn cabaas wuxuu yidhi lacana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu lacnaday salى الlahu عalayه wasalam almutashabihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin annisaaa dumarka wاlmutashabihaati iyo dumarka isku ekaysiiya min annisaai dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga dunuubta waa labo dembi waxaa la idhaha saqiira waa dembi laakiin haddana kuwa ugu waaweyn maaha dembina waxaa la ihahdaa kabiira waa dunuubta kuwa ugu waaweyn dunuubta marka waaweyn calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in la lacnado qofkii sameeyo waxaa ka mid ah in la yidhaha ilaaha u carooday waxaa ka mid ah in la yidhaha qofkii sameeya adduunka intaasoo ciqaabaha lagu sameeyo oo xag loo sheego waxaa ka mid ah in la yidhahdo qofkii sameeya cadaabkaasaa ilaahay ku cadaabaa waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qofka sameeya nabigu inuu ka beri noqdo yidhahdo ummadeyda ka mid maaha dunuubta waaweyn calaamadahaasaa lagu yaqaan waa dunuubta khatarta ah, oo waaweyn oo kabaa'irta la yidhaahdo calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in la lacnado qofkii sameeyey oo la yidhaahdo waa macallaqadee nabigu lacnado sala allahu calay wasalam waxaa ka mid a ah in la yidhaahdo allah u carooday cara allah ku dhacday waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qofkii sameeyey adduunka xag intaas leeg ha lagu sameeyo oo ilaahay uu yidhaahdo cuquubo intaas leeg ha lagu sameeyo waxaa ka mid ah qofka sameeya haddii la yidhaahdo cadaab ah ilaahay aaqiro cadaaba waxaa ka ah dunuubta waaweyn calaamadaha lagu yaqaan inuu nebigu ka beri noqdo qofka sameeya oo yidhaa qofkii saas yeela beriyan ka ahay ama ummadayda ka mid maaha marka haddaad aragto dembi qofka sameeyey la lacnaday waa dembi kabiire ah hadda halkan nabigu sala اllahu calayh wasalam wuxuu nacrabay oo yidhi naxariista allaha ka fogeeyo ragga dumarka isku ekaysiiya iyo dumarka ragga isku ekaysiiya labadaba waa laba nacala qabe dunuub waa weyn oo kabiira wey ilaahay baa addoommadiisa abuuray allaa kala duway marka qolo walba ilaahay qaab u abuuray hadday socdaan isku si uma socdaan hadday hadlayaan isku si uma hadlaan jirkooda isku qaab uma samaysno ilaahay abuuraa kala duway qofkii marka ilaahay abuuristiisa ku qanci waaye oo marka asagu yidhaahda qoladii kalaan rabaa qaabkaan ma rabo de ilaahay khaaliqa ahay abuuray qof uu hogaansami waaye wey saas darteedaa loo nacladay oo nabigu yidhi salى الlahu calayه wasalam waa naclaqaday lacana rasuulullah rasuulku wuu lacnaday naxariista allaha ka fogeeyo allaha lacnado lacnadu waa naxariista in ilaahay ka fogeeyo almutashabihiina kuwa isku ekaysiiya min arijaali ragga xaaray ka mid yihiin binisaa'i dumarka wlmutashabihaati iyo kuwa isku ekaysiiya min anisaai dumarka xaalay ka mid yihiin birijaali ragga xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi imaamu dabari wuxuu yidhi macnuhu wuxuu yahay ragga uma bannaana inay dumarka iskaga ekaysiyaan xagga labiska maalan ninkii indhashareer inuu xirto waa xaaraan ama jalbaab inuu xirto waa xaaraan ama si adugu nuuc kastoo dumarka u labistaan innin xirto waa ka xaaraan waziinati waxaa kaloo ka xaaraan ah ninkii inuu dumarka iskaga ekaysiiyo xagga waxalaa la isku qurxiyo dumarkii dhagahay wax ku xidhanayaan surkay wax gashanayaan gacmahay jijimo ku xidhanayaan waa u banaanta iyaga ragga waa ka xaaraan nin jijimale de magaalada hadda lama firiyo caruurta fasaaday oo jijimaha leh soo ma jeedi kuul yaro dhowr iyo tobana halkaas gacantaa ugu xeha bal wiil jijimale ark ah. soo ma jeedi waa macallaqani malcuun wey wiil jijimale wiil halkaan kuul yar ugu xihanta kuul gabdhaha iskale shaqo kumale wiil ama calal xumaa ku xihan magacaa ku qoran aydahay dadka yaqaana waxay kuleeyihin wax daran magaca ugu qoran kuusha ah, xuntaa magacaa ugu qoran ama calalka xunkaa meesha ku xihan jijimaha ah, waa maxay fashom waayu ku leeyi ah, fashom waa wax oo gabdhahu isku qurxiya sooma jeedi surku gashana surku gashana surku gashana sooma jeedi marka waa macallaqadi maxaa u dhiman keliya dhegah inuu daloosho maxaa u dhiman intaasa udhiman soo maa hadduu intaba ku xirtay intana geliyey dhegtuna waxba weyn ma ah. marka waa macallaqada wey waxaa sida dumarkana waa sidoo kale inay ragga labiskii qaataan gabarunta qamiis iyo xinaalo isku taagto xaaraan wey macallaqabtay noqonay bay surweel iyo shaati isku isku taagto macallaqabto wey malcuunad wey macallaqabtaa gabadhaas wa ishaarta qaadato subxaan allah fool xuma bilaabana tus soo ma jeed lama ogola macawisiya ishaarta ay qaadato lama ogola waxaas dhan waa xaaraan xaafidku wuxuu yidhi waxaa la mid ah hadalka iyo socodka ninkii inuu sida gabadha u socdo isi jersho ah, ama u sida gabadha u hadlo iyadana waa xaaraan lama ogolo sida gabadha inuu u hadlo ama sida gabadha u socdo laakiin wuxuu yidhi marka la leeyahay waa xaaraan waa arrin uu asagu iska doondoonay haddii ilaahayba sida u abuuray abuuristiisiiyo socodkii gabdhaha noqotay amase hadalkiisiiyo wuxuna hadal dumar waajib waxaa kugu ah laleeyahay inaad iska goydo iska doondoon hadalkan hadal aan ahayn sida ragga u hadal alaleeyahay sida raggana u soco hadduu yidhaha ma sida alla ii abuur sidee iskaga socaa waa nacallaqada laakiin hadduu iska doon doono inuu sidii ragga u hadlo sidii ragga u socdo wax dembiya male markaa iska di maaana waa dadaala isaga tabartiisa ah. wax dembiya male waxaa la mid ah dumarka iyo ragga ilaahay waa kala duwan wax isku eg maaha ah. ninkii hadduu inta xirfado isku dhifto naasaye waa nacalaqada ah. isagaa iska keenay soo maha isagaa iska keenay Ah, waana callaqabi ma la ogolo ama wuxuu yidhi maya anugu dumara isku ekaysiina garkii inta xiro shaarubka xiray lama yaqaan waana callaqabi hana dumarkii isu ekaysi ilaahay waa kala duway asagaa raadsanaya inuu dumarka u ekaado garkaan ilaahay raggu ugu talagalay dumarkii waa kaas anaasaa loogu talagalay ilaahay baa kala duway abuuray soo maa ah, inuu idhaahdo gar ma rabo ah, gar ma rabo inuu dumarkaan u ekaana soo ma jees masaari atar subaan taafoolxuma dulmi badana ilaahay weynaaya qurxiyey markaasuu diida qaybtu ka mid ah nin macallina hadda ka hor qiso la yaabla ka sheekay jiray caruura wuxuu qur-aanka u dhigayey aan dirayno dhaxaafadda aadi markaasa oday shay oo caysaaya ii keenay warkaan warbaah markaasuu arda maahane mujrimiin wey markaasaan waxay kaa halleeya markaasuu yii waxay leeyihiin ayey leeyihiin ayey ay leeyihiin marka carruurtii aan ka ol qaatana warya zaalimiina ida daranti cad ninka shaybkaa u leeyihin ayey waxay yidhahdeen asagu waa gar xiiran yahay waa gafuur xiiran yahay islaam shayba iyo asaga isla fadhi waa kala quweyni marka marka adugu baxdad marka yaa ka shaqeeyey waxaas marka yaa ka shaqeeyey isagaa ka shaqeeyey soo ma jeed caruurtana hadde iyagana lama raba inay undaandaansadaan lama ogol laakiin isagaa ka shaqeeyey belan marka ilaahay waa kala duway addoommadan qof walbow sida alla kuu abuuray ilaahay uga shuk kuna faraxsanow laakiin ha raad raadin sifo kale rawa الbukhaariي can abi hurayrata radia allahu canh can الnabiy nabigaas wuxuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi lacana allah ilaahay naclad ha ku rido oo naxariista ha ka fogeeyo alwaasilata gabadha timaha timaha kale ku xidhiirida waasila gabdhaha u imaana tin ay haysataa tintaasma gabdho kale ka jartay meelay ka keentay gabadhaanay tinta tin ugu xidheen marka timo dheer ay midda tinta in loo xariiriyo dalbatana macnad alla ku gud mustawsiladu waa midda imaanaydoo le tinta ii dheere ah, tintii tin kala lagu xidha ah, labadaba maclad alla kursi yuri nabigu salى الlahu alيه waslm wاlwaashimata midda isdurdurtana maclad alla ku rido iyo wlmustawshimata midda dalbata in la durduro waashimo waxay meelay cirbad uga muday calaacasha korkeedoo kale ama meel kale meesha iyadu ay rabto dhiig markuu ka daato ay indha kuu kushuday ama wax kale dhiiggaas iyo marka indha kuushaas waa isku dhigaan meeshuu baray noqday marka inay bar isku yeeshay rabto bartaas meeshay rabto ay shaqa yeelto ama se magacaaba laisku qoraayo jirkiiyaa la googoyna jirkiiyaa la jeexjeexaa magaca lagu qoraayo meelahan cududaa iyo meelahan garabkaa iyo marka dhiiga inta yimaada dhiigii meesha iyo hilibku isdhexgelay waxay dhahdeen culummadu qofkaas oo magacyada isku qoray ama si kale jirkiisa u jexjeexay wax salaadu ka ansixime ilaa qalliin inta lagu sameeyo dhiiggaas iyo meeshuu ku dhego dhan laga gooyo wax salaadu kama ansaxay waa waajib in la qalo qofkaas hadduu rabo inuu muslim yahay oo uu tukado hadduu rabo waa in qalliin laga gaadsiiyo oo hilibka meeshaas oo waxaan wata hilib dhiigag ah farisana wixii dhiig iyo ah ku jira marka dhiiggiina waa nijaas salaadu ka ansixi may marka qalliin uu dhubahaya marka waana nacallaqabi qofkaas marka gabadha dhaxayda inta timaado meel ha layga duro bar ha la ii yeelo ama magac ha laygu qoro nacalada laaguriyo mustawshima waa middaas waashimaduna waa midda ka shaqaydo oo durdurayda ama magacyada ku qorayda waxaa bukhaariga ku sugan wاnaamisaat wاlmutafallijaat ayagana maclad allaha ku rido gabdhaha wejigooda ka xiira timaha gabdhaha timaha wejiga ka xiirana naclad allaha ku rido gabdhaha fanaxda isku yeelana naclad allaha ku rido oo ilkaa inta kala riixa fanaxda isku yeela nabigu marka ciladiyu sheegay fiiriya marka xadiidka bukhaariga waxaa la socotaa lilxusni almuqayiraati khalq allah gabdhaha arrimahaas u samaynaa qurux raadin lilxusni lidarabi اlxusni qurux raadin gabdhaha sidaas u samaynaa almuqayiraati khalq allah oo ilaahay abuuristiisa bedela fiiriya marka cilada xaaraamnimada keentay maxay noqotay almuqayiraati khalq allah waa gabdhaha qaabkii alla u abuuray bedela gabdhahaasna calad allah kulli fiiriya gabdhaha iscadaynaya saw ma ahan inay qurux raadayaan soo maha saw ma ahan inay bedelayaan abuuristii alle nacladaasay mudanayaan ha ogaadeen lacnadaasay mudanayaan waa qoom naclada ku dhacdoo naxariista alle ka fogeeyey ilaahay abuuristiisiiyay ku qancilaayihiin ilaahayna wuxuu sheegay shaydaankaas amarkaas iskale walaaamurannahum fala yuqayirunna khalq allah ilahy wuxuu i shaydaanku waa dhaaf wuxuu yidhi wallaahi amaran siinaa dadka markaasay abuuristii alla bedelayo marka waa amar shaydaan waana xaaraan ma banaana rawa albukhaariyu can mucaadi bni jabalin radia allahu canh qaala mucaadi bnu jabal wuxuu yidhi baynaa waqti ana aniga radiifu nebiy nabiga mid fon saaran aan ahay radiifka waxaa la yidhaahdaa daabadda qof ka saaran midka gadaal ka saaran ama mootooyinka magaalada laga yaqaane labada qofoo mootada isla saaran labalgoyleed labada lugood leh midka dambe kaasoo kale way radiid faraska iyo dameerka iyo qofaa kora mid kalaa gadaal fadhiisana kan dambaa la yidhaha radiif nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaa soddon qof ayuu gadaal saaray midba mar midba mar midba mar ilaa soddonaa la gaarsiiyaa dadka uu gadaal saarayo isagoo daabad saaran uu gadaal ka saaray marka hadday daabaddu awoodo dhibaato male waa bannaan qof gadaal la saaro wuxuu yidhi mucaad bayna wakti ana aniga radiifu nebiya nabiga midfan saaran aan ahay sala allahu calayh wasalam laysa baynii aniga wa baynahu iyo nabiga ilaa aakhiratu raxli heeriga kanaalkiisa dambe maahan wax kale aysan noo dhaxayn arabta geela marka qof inuu koro ay rabaan markay heeriga saaraan waxa raxligu waa shayga jilicsan oo ratiga lako saara ama neefka la korayo oo layska xijinaya neefka kadaal oo sida kursigaas aan u fadhiyo kalaa ay gadaal uga samaynayaan oo qofku ku tiirsado qaab gaara ah iyagu ay is urartaan maaha qaabka soomaalida urarta oo laba uduboo isqaafsan ay soomaalidu yaqaano ayaga waxay samaynayaan alwaax yar ama qori ballaaran oo saas dhabarka qofka u celinaya ay gadaal uga samaynayo oo dhudhunkaas ka gaaro xoogaa dhudhunka waa ka gaabay dhudhunkoo saddex loo qaybiyey meeshii laba meelood ujeeda ama waa taako iyo xoogaa waana ballaaran yahay dhabarku saas uga qabana marka nabiga inta heerigii ratigii la saaray oo qarigiisi ku tiirsaday aa mucaadna ka sii dambeeya mucaadna waa kasii dambeeya waa kasii sii dambeeya marka wuxuu yidhi mucaad laysa baynii aniga iyo wa baynahu nabiga dhexdeenna ma ahaanin ilaa aakhiratu raxli heeriga kabaalkiisa dambe ma ahane faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow uu yidhi qultu waxaan idhi labayka waan ku ajiibaa ajiibis ajiibis kale ka dambaydo macnaha weligay waan ku ajiibaya kana suuli maya inaan ku ajiibayo yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wasacdayka amarkaagana waa taageeraa wsacdayka waa musaacadatn calىa daacatika bacda musaacadatk daacadaada ayaan saacidahon gacan siinaa inaan ku adeeco macaanida lagu fasiro mid kamida wey waa badan tahay waxaa ka mida iscaadka bacda iscaadi liibaantaada aad ku liibaanto inaan ku ajiibayo waa macno labaad iscaadan bacda iscaad liibaantaada oo aad ku libaanayso inaan ku ajiibayo macnaha waan ku ajiiba markaas iyo musaacadatan calaa daacatika bacda musaacada labada macno waa leedahay uma saara nabigu waa socday saacatan saacadda loolama jeedo saacaddan lixdanka daqiiqa ee waxaa loola jeedaa qidcatun min azamaan xoogaa ayuu socday wey xoogaa uu wakti yaru socday wey uma saara nabigu waa socday saacatan uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad uu yidhi mucaadow qultu waxaanu labayka nabigi alla waan ku ajiibaa yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo wasacdayka baacadaalan saacidaahun gacan siiya uma saara nabigu waa socday saacatan haddana xoogaa qidcatun min azamaan wey saacadda xoogaa un zamana wey uma qaala wuxu uhi yaa mucaad qultu waxaan ihi labayka waan ku ajiibaa yaa rasuula allah wasacdayka baacadaadaana saacida qaala nabigu wuxuu intaas wuxuu ugu celcelinaa wuxuu nabigu sheegayaa arin muhiim ah. ah arrin muhiim ah marka inuu u diyaargaroobo oo qalbigiis u diyaargaroobo oysan fudayd ku dhaafinuu rabaa qaala nabi wuxuu hi hal tadri ma og tahay maa xaqullah xaqa ilaahay wuxuu yahay calaa cibaadii addoommadiisa korkooda xaal xaqaas ahaaday ma taqaanaa xaqa ilaah iska leeyaho addoommadiisa saaran tacliim wanaagga nabigay ka mid tahay sala allahu calay wasalam tacliim wanaagga sida uu dadka wax u baro qofka haddaad su-aal shayga u weydiido tira ma jaqaan ma aqaano ii sheeg oo aad u sheegta ka baxsama shaygaas laakiin haddaadan weydiina iska sheegto waa dhacda inuu ka baxsado marka waa weydiina si uu ugu diyaar garoobo waa tacliim wanaagga nabiga sala allahu alay wasalam nabigu wuxu uhi ma taqaanaa xaqa ilaahay uu iska leeyahay oon cid kale lalahayn oo addoommada korkooda saaran qultu waxaan allaahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa u aqoon badan xaqa ilaahay qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh الله xaqullah ilaahay xaqiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda xaal xaqaas uu ahaaday an yacbuduuhu waynay caabudaan walaa yushrikuu waynaysan la wadaajin bihi bilaahi alla shay-an shayna shay waxaa leedaa nakira fii siyaaqi waa inaysan shayna ilaahay cibaadada la wanaajin lalama wanaajiyo nabi mursal ah cibaadada looguma daro malag muqarab ah cibaadada looguma daro weli saalix ah cibaadada looguma daro intaas waxaan ahayn ma jiro cid ilaah shirka laah keligiisu cibaadada leeyahy waa xaqa ilaah iska leeyahy waa xaqay nabiyaalku u doodi jireen waa waxa kutubta alla u soo dejiyey waa wuxuu rasuulka u soo diray waa wuxuu jihaadka u waajibiyey waa waxa cirka iyo dhulka loo abuuray in ilaahay kelgiis la caabudo waa xaqi alle qof kasta oo muslim oo rususha raacay waxaa la rabaa xaqaas inuu garto dadkan ugu baaqo allah kelgiisa la caabudo ilaahay cid la garab dhiga ma jirto yaa qiyaamu saacana laga suuli maa in la helayo dad ku baaqaya oo dariiqii nabiyada ku socda oo leh alla keligiisa xaqu leh ha la caabudo iyo dad ka doodaya oo mar alla soo taagan saasaa loo socaa ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri lagu kala aruuro oo labada wada inta la qaado labada abaalmarin la kala helo uma saara nabigu waa socday saacatan saacad xoogaa qidcatu min azamaana loola jeeda uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa muaa mucaado mucaadkaasoo ibna jabali ina jabal ahaayo qultu waxaan labayka waan ku ajibaa yaa rasuulalahi wasaxbayka daacadaada ayaan saaxibaahun taageeraa qaala nabigu ui hal tadri ma og tahay maa xaqulcibaadi addoommada xaqoodu wuxuu yahay calallaahi alle dushiisa xaal u ahaaday xaqa alle oo addoommada saaranoo soo ogaanay allah ku waajibiyey addoommada ilaa isaga abuurtay laakiin xaqan addoommadu leeyihiin oo alle korkiisa saaran alla isaga isi saaran ilahay cidlo wax kuma waajibido waa ixsaan uu addoommada u samaynayo waa fadli dheeraad uu iska siinayo ilaahay cidlo wax kuma waajibido asagaa issaaray oo ballan qaaday oo yidhi qofkii xaqayga laga helo waxaan u ballan qaadaa xaqaas aniguna inaan siiyo ilaahayna ballanka kama bao xaqa addoommadu leeyihiin alla korkiisa xaalu ahday ma taqaan idaa facaluuhu waa markay xaqa ilaahay sameeyaan addoommadu xaqaas waxay mudanayaan kii alle markay gutaan idaa facaluu markay sameeyaan hu ey xaqallaahi xaqa alle qultu waxaan u yidhi allah warasuuluhu aclam ilaahiy rasuulkiisa u aqoon badan qaala nabigu wuxuu yidhi xaqulcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alle korkiisa xaal u ahaaday anlaa yucadibahum waa inuusan cadaabin mar hadday xaqa alle sameeyaan xaqa alle oo ah inay keligiis caabudaan shirkiga ka fogaadaan haddii xaqaas laga helo ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuusan cadaabin allahu akbar abaalmarintu weyn ilaahuna waafaji rawa الbخaariي can cabdاللaahi bni cmri radي الlahu canهuma bukhaari wuxuu ka wariyey cabdالlahi bni cmr bni caas asagii abiisba ilaa raabica ka noqdee qaala cabdالlaahi wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ina min akbar اkabaa'iri kabaairta kan ugu weyn waxaa ka mid dunuubta kabaairtaa ah sii kala weyn marka hore dunuubta waxaa loo qaybiyaa saqaa'ir iyo kabaa'ir dunuub aad u waaweyn iyo dunuub ka yaryar haddana kuwa waaweyna sii kala daran inna min akbari اkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu weyn waxaa ka mid ah an yalcana rajulu qofku inuu lacnado waalidayhi labadii dhashay dunuubta iyo kabaairta ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofku inuu nacalado waalidkii dhalay hooyadiisoo lacnada ama aabiis kabaairta ugu waaweyn qiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo wa kayfa yalcanu see u lacnadaa arajulu qofku waalidayn labadii dhashay say ku dhici karta in qof labadii dhashay lacnado qaadkay ku dhici karta qaabkay ku dhici kartaa weliba hadday xalaal ku dhaleen way dhici kartaa hadday xaaraan ku dhaleen inuu toos u nacrado way dhici kartaa oo nin shiiqoo hadda jooga shiiqeenna a wuxuu i sheegay nin shiiq aha la kulmayuu markaasuu wuxuu igu yidhi meel oo dadkan aan sharciga lagu dhalinoo waxalladaa lagu xanaaneeyo oo lagu dar yeelo aan doonayo inaan bal soo wacdiyo carruurta kaasaan u imid u yidhi caruurtii meesha joogtay iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ninkii mas-uulka shiik ahaayo meesha joogaan waxaan idhi shiik waxaan rabaa bal dhallinyarada inaan xoogaa wacdiyo markaasuu yidhi iskana ilaaliyay ku dilin wacdin waa la yaabay warkiisa caruur yar yaro toban jir labiyo toban jir shan iyo toban jir meeshaan joogta nin shiikoo u yimido wacdaha u dilay waa la yaabay warkiisa war ii soo aruuriyan inu carruurta aan wacdiyo waa ii soo aruuriyey wacdigan ku bilaabiy carruurtaas hal carruur oo saas ii soo filay dhegaysaay waxo waaye miduu yidhi ilkuu garaaca mid waa saas mid saasuu leeyahay mid dhulku xariiqaa waa yaabay anoo yaabanoo w war kale haddaan lagaa dhegaysan laga sheegaya anoo yaaban aan waaan arkay halkan soo gudgudaa toohaysi oo igu soo siqaay waa booday waayahay waa ka baxay xeradu waa weyn tahay marka markaasaan wuxu hi xeradii bal meelaha lagu hayo iyo qaabka wa loo xeradiiaan kusoo wareegay markaasa waaa miduu yidhi mid keligiisa oo dhulka xariiqayo keligiisu meel fadhiyo markaasu wuxuu leeyahay hooyaday iyo aabbahay ilaahu naclad ku ayaga iga iga takoray ummadda maanta waxa weeyaan ta koor baan ummadda ma dhex geli karo waxad a idin ilaahay waxaan ku weydiisa ayagaa sidaan ii duleeyey inaad macno fudi uu leeyahay ka warrab haddaad marka balaayo dhasho ogow waxaad beeratay meesha lacnadu kaaga imaanay war is-ilaali war balaayadaysan kaa soo go-i war kii ku nacladi lahaa hadhali subxaana allah u fiirso marka laakiin caruur caadiya oo si saxa lagu dhalay waalidkood inay lacnadaan wax la yaqaano maha ah, hadduu sax lagu dhalo soo maha laakiin ayagaa layla nahaaran way lacnadaane waysa isfahmeen waa tanaa nabiga marka saxaabada waa weydi waxaa lihi say ku dhici kartaa qofka inuu lacnado labadii dhashay say ku dhici kartaa wa kayfa sidee yalcanu u lacnadaa arajulu qofku waalidayhi labadii dhashay qaala nabigu wuxuu yidhi yasubu wuxuu caayaa arajulu qofku abarajuli qof aabbihiis fa yasubu asna kii kalena wuxuu caayaa abaahu aabbihiis wa yasubu wuxuu caayaa ummahu hooyadiis fa yasubu asna wuxuu caayaa ummahu hooyadiis sida uu waalidkiis ku lacnada waxay tahay qofuu waalidkiis caaya kiina waalidkiisu caaya marka fiiri waalidka iyo cayna usoo jiiday asaga ilaa asaga waalidkiis caayay haye taas maanta intay la egta hooyadaa saas abaa saas ah iiri meeqa eh bal taصbiixaad ma mooda sooma maanta caruurteen xasbuna اllahu nicma wakiil وkhaasatan banuuriley ya caruur banuuriley taصbiix ma haya qaala waxay yidhaahdeen war shiik banooli haddaan las caayin awradana la qarsado salaadna aan laga soo daahan hashii dhididka la iskaga keena uqaba waxaan jirin haddaad sheegto magta waa la yaab banooniley ayagaa la weydiinaya idinka la weydiinma banooniley bal weydiiye cayaar banooniyo meel isku yimaado laisku cayan ma jirta ah, ayagaa la weydiine caruurta ayagaa la weydiinaya waay ku le ma bada dhici karta inta la aamuso oo la aamuso caruur aamusan oo cayaarayda ma aragtay ama subxaan allahi subxaan allah kala wax jira ma banooni ah. suxan lahay laguma hayo aamusnaanna laguma hayo lacnad iyo aflagaado iyo aa lagu hayo marka waxaan jirin haddaad dadka isku saarto tiraado banooniga dad saas yeeshaan oo saas yeeshaan xoogaa waa roonaana waxaan jirin ad ka sheekayna ah. marka waxaan jirin lagama sheekayo marka waalidkiis waa dhalay waxbuu bara asagu bil ugu maqan yahay asna xuu ku maqan yahay inuu lacnado intaas ugu maqan yahay ya dhiidkiisaa daadanay waalidkii shaqu ugu maqanya biilkiisuu raadinay asaguna lacnada u gura maanta marka kuwaas dunuubta la galo dunuubta ugu waaweyn dadka gala wey kabaairta kan u waaweyn marka qofna waalidkiisa wax ka sheegin si waalidkaaga u nabad galo waa arrin khatarma rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi in allaha allah khalaqa wuu abuuray alkhalqa makhluuqa xataa idaa faraqa markuu dhammeeyey alloo dhammaystiray min khalqihi abuuristiisii uu abuurayey markuu dhammaystiray qaalat irximu qaraabanimadii hadashay qaraabanimadii waxay tihi qaraabanimadu oo alraxim waa qaraabanimada waa calaaqada iyo xiriirka macnawiga oo labada qof ka dhaxeeya ilaahay awoodu leeyahay inta suurad yeelato oo jasmi yeelato oo meel istaagto inay hadasho qaraabanimadeenta halkaas istaagtay hadasho ilaahay la hadle qaalat iraimu qaraabanimadii waxay tidhi haadaa makaankaanu maqaamulcaa'idi mid magan galaya maqaamkiis weeye bika adiga ku magan gelaa min alqadiicati goyna kaa magan gelaa qaraabanimadii waxay tii ilaahay halkaas waxaa taagan shay kaa magan gelaya in la gooyo saasay tihi markii ilaahay addoommada abuuray qaala rabbi wuxuu yidhi nacam haa meeshaas aad taagan tahay waxaa taagan axad iga magangalaa goyn amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn qaraabanimoy amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn an asila inaan xidhiiriyo man wasalakii qofka ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadacakii qofka ku gooya qaraabanimoy anaad isoo magan gashay ilaahay magantiisu waa baridaa ilaahay cid magan gashay magantaasu waa baryaysaa waa nabadgeli ilaa wuxuu idhi raalli ma ku tahay qofka ku gooyana inaan jaro qofka ku xidhiiriyana aan xidhiiriyo raalli ma ku tahay qaalad waxay tidhi qaraabanimadii balaa inaanan raalli ku ahayn warkeed iskaba daa rabbiyo yaa rabbi rabbigaygiyo raalliyan ku ah qofkii gooyana haddaad goynaydo kii xidhiiriyana xidhiirinaydo raalliyan ku ah qaala rabbi wuxuu yidhi fa huwa xukunkaas alla ki adiga kuu sugnaaday qaraabanimaa ah, kaas adiga ina allaha allah khalaqa wuu abuuray alkhalqa makhluuqa xataa idaa faraqa markuu dhammeeyo dhammaystiray min khalqihi abuuristiisii uu allah abuurayey qaalat iraximu qaraabanimadii waxay tidhi haadaa makaankaanu maqaamulcaa'idi kii magan gelayey booskiisii weeye bika adiga rabbiga ku magan gelayey min alqadiicati goyna kaa magan gelayey ilaahay warkan waxaa taagan kii kaa magangelayey in la gooyo qaala rabbi wuxuu yidhi nacam meeshaas aad taagantahay waxaa taagan shay iga magan gelaya in la gooyo amaa tardayna ilaaha wuxuu yidhi amaa tardayna miyaadan qaraabanidoy raalli ku ahayn an asila inaan xidhiiriyo man wasala kii qofka ku xidhiiriya wa aqdaca aan gooyo man qadaca kii qofka gooyo raalli ma ku tahay sidaas qaalad qaraabanido waxay tidhi balaa inaanan raalli ku ahayn warkeedna daa yaa rabbi rabbiyow raalliyan ku ah haddaad saas yeelaydaba qaala rabbi wuxuu yidhi fa huwa arrinkaasaa kuu sugnaaday qofkii ku gooyo inaan gooyo waa arrin weyn qofkii qaraabada gooyo ballan ilaahay waxaa ilaahay inuu jarayo xiriirka ilahay inuu jarayo naxariista ka goynayo qofka qaraabadiisa xiriiriya ilaahay inuu xiriirinaya ballan ilaahay qaraabana waa ballaaran nabigeena suuban sala allahu calayh wuxuu masar markaad furataan xididna waanahay qaraabana waanahay ha la ii xidhiiriyo masar xididka waa la fahmaaho wiilkii nabigu dhalay sal اlahu alay slam ibraahim hooyadiis maariya aa masar ka dhalatay laakiin halkee nabiga qaraabo kala yihiin reer masr nabiga sal اlahu alay slam markuu abtirsado abtiriskiisa aabbaha afartanaad waa nabiyullaahi ismaaciil ibnu ibraahim nabi ismaaciil nabi ismaaciil hooyadiis aa ah, masaariya ka warran aabbahaaga afartanaad reer abtigiisa waa qaraabadaadi oday afartanaad maba hayaan soomaalida iska daa reer abtigiisa oday afartanaad reer abtigiisa iska daa abtiyaale oday afartanaadda male soomaalidu ma gaaraan waa yeli ayagadan waa qaraabo hoose waa jufo hoose wada soomaaliya dhan waa qaraabo mare labaatan kuwa ugu fogfog soddon shan iyo labaatan ay ku wareegayaan kuwa tegayhan kuwa kalena waaba meeshaanba toddobiyo toban sideed iyo toban shan iyo tobanay iskaga daba wareegay intaasna waa wiil iyo aftigiisa isku wareegay soo uma jeedi waxaa hodaca nooga bixi laayahay waa qaraabogoysnimada markaasoo leeya waa reer hebele ah, ah, baa marka xidhiirka u jaray waa ballanqaadkii waa waxaa la laynayo oo la gumaamayo oo qabiil iyo qabiil loo laynayo waa dadkaas wada dhashay oo wada ehelka halkee naxariis marka ka imaanaysa meeshaas way meesha beledu naga raacay halkaas wy waxaa la rabaa in lwada toobad keeno oo la yidhahdo ilaahiyo waa ka toobad keena ilahu naxariiriyo noo naxariis waa aragnay dhibaatadii ilaahiyo naxariiri inaan toobad keenno soo maha ya waa qaraabo wax dhaba la gumaado inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun weliba nabiga waxaa ka sugan xadiiska imaam axmed maa min dembin ajdaru an yucajil allahu cuquubatahu fi dunya maca maa yaddakiru lisaaxibihi min albaqi wa qadiicati raxib ma jiro laba arrimood dembi ka soo degdegi og oo adduunka ilaahay uga soo dedeji og yahay ayadoo aakhirana loo dibdhigayo waa maxay qaraabagoysnimada iyo gardarrada dadka asraarka badan dadka iska dila oo dilaaga ah adduunkaa lagu ciqaaba intaan aakhiro la gelin dadka qaraabada gooyana adduunkaa lagu ciqaabo intaan aakilo la gaari caruurta dhalatay ku tababara qaraaba xiriirin caruurta dasheen ku tababara oo waayeelkii fidnoow eh caruurta la cayni ah, bal wax fiican aan beerna annagu wax wanaagsan annagu aan beerna ah, cuquubada qaraabagoysnimada caaqilo ilaahay lama sugo adduunkay soo degdegay abaaraha colaadaha cudurka fakriga waxaa laga qaadaa waa qaraabagoysnimada nabiga sal lahu ala sl wuxuu noo sheegay bilcagsi qaraaba xiriirinta adduunkaa lagu gurtaa midaheed aakhira keliya marka ah. man axaba an yubsada lahu fii risqi wa yunsaa lahu fii afarihi falyasil raxima nabigu wuxuu yihi sal lahu qofkii jecel in ilaah risqiga u waasixiyo ilaahayna cimrigiisa barakeeyo dheereeyo qaraabadiisa xiriiriy qaraabadiisa xiriiriy mid walbaaba midkuu kaaga sokayana waa kaaga xaqi badan mid walba kuu kaaga sokayu kasii xaq badan marka meesha nala ka raacay waa hayna soomaan caaw aan halkaas dawada ka raadina marka oo ilaahay u toobad keeno waa arrin khatare rawa الbukhaariyu can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi jaaءatnii waxaa ii timid imra'atun haweeney haweentaasoo macaha la jirkeeda ibnatan laba gabdhood ay ahaadeen haweenaa ii timiday tihi laba gabdhooday dhashay wada sar haweentaasoo tas'alunii ibaryayda haweenayda warsanayda tuugsanayda oo laba gabdhood ay dhashay wadata aa ii timiday falam tajid ma aysan ka helin haweentii cindii agtayda hayra tamratin hal xaboo timira waxaan ahayn waaxidatin oo keligeeda sadaqo lama yaraysto fiiri caaisha wax kale waawe hal mir oo timirahan hayaytu halkii miraysi sadaqa lama yaraysto Ah, halkii miragu soo qabtay waa siyey fiiri marka hooyada naxariisteeda waxay tidhi falam tajid haweenaydii kama helin cindii agtayda hayra tamratin hal xaboo timira waxaan ahayn tamradaasoo waaxidatin keligeeda faacdaytuhaa waa siiye halkii xabo faqasamadhaa halkii mir waxay u qaybiday baynabnatayha labadeedii gabdho ta kala jeexday ay gabadha jeex siiday naxariista fiiri hooyo waa noocaas aduguna lacnadan usoo wa damaantooda ya inaa lilaahi wa inaa ilayh ma hooyadaasa waxa la lacnada ma waxaasa dhib loo soo shaqeeya ma yadaa la caasiya waa loo naxariistaa waa loo duxeeyaa subxaan allah naxariista fiiriy ayadaa hunguri ka gelinma afkeeda uma quurto inta kale goyday kala siini ayadoona ayadoo gaajoonay la socona qof walbana hooyadu saasay ku dhashay soo ma uma qaamad way iska istaagtay gabadhi waa tagtay uma qaama haweentii waa istaagtay fakharajad way baxday fadakala nebiyu nabigaa soo galay sal اlahu alيه wasalam faxadatu waa u sheegay arrintii la yaab kale heaanku waana rasuulkaa la gabadh laba gabdhooday dhashay la socoto aii timi hal miro timin aan hayoon siiyey labadii gabdhooday u kala jeexday ayadoo afkeedii qabtay baxday rasuulka lo maanta waxaasaan arkay faxadatuhu rasuulkaa u min haadihi اbanaati gabdhahan xaal uu ka mid yahay bishayin shay qofkii lagu imtixaano oo fa axsana ilayhina gabdhahaas wanaag u sameeyo kunna waxay u noqonayaan lahu qofka kunna gabdhuhu waxay u noqonayaan lahu qofka wanaajiya sitran xijaab min annaari naarka xijaab la noqonayo ilaahay markuu carruurta kusiiyo waa imtixaan gabdhuhuna kuma sii jiraan sababtoo ah waa ka tabar yar yihiin wiilasha qofka ilaahay marka gabdha siiyo wiilasha fadligaasu kuma soo aroorin ka warrama gabdhahaa fadligaasu ku soo aroor qofka ilaahay gabar siiyo oo gabar u dhalato oo gabadhaas wanaajiya u roonaada wax siiya labise koriye waxbara tarbiyeeya naartay khijaab u noqon ilaahay weyna naar waa ka badbaadina hal mar arki maydaan wiil saas la leeyi ka warrama markaasay ku leeyihin gabar iyo wiil wiila fiican subxaana allah yaa ku yidhi hadday noo shahay kan naxariis badan kan baarisan ma garan naartiina xijaabay kaaga noqeen ma waxaasaa wax laga naxaa waa wax lagu farxeen waa lagu farxa nimcaa ilaahay wey marka gabar haddaad haysato furihii jannada u haysataa iska dayic u roono koolkooy waxa weeyaan dhaqaalaha ugu roono dharka ugu roono korinta ugu roono farxadda ugu roono barbaari tarbiyada waxbaridda dhinac walba uga roono naarti xijaabaad ka haysata xijaab naareedaad haysata ilaahay ku shukri ku siiyey nimcada faqaala nabigu wuxuu yihi salى اlahu alayه wasalam man buriya qofkii la imtixaan waa imtixaan waa imtixaan gabadha markii lagu siiyey waa lagu imtixaana nimcadan alle inaad ka shukrido iyo in kala lagu imtixaana man buriya qofkii la imtixaano min haadihi اlbanaa gabdhahan xaal uu ka mid yahay bishayin shay qofkii lagu imtixaano fa axsana oo u samafala ilayhina gabdhaha kunna gabdhuhu waxay u noqonayaan lahu qofkaas sitran xijaab min anaari naarta xijaab uga noqonaya rawa الbukhaariي can cumar bn الkhadaab radia allahu canhu qaala cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi qadima cala الnabiy nabiga waxa u soo galay salى اllahu calayh wasalam sabyun qafaar gaalada dad laga soo qafaashay qabiiladii hawaazin la dhihi jiray gaswat اlxunayn ayay ahayd dad laga soo qafaashay aan la keenay oo nabiga loo keeno maxaabiis gaalada laga soo qafaalay qadima cala nabi nabiga waxaa usoo galay sal اlahu alayه wasalam sabyun qafaal faidaa isla markiiba imra'atun haweeney haweentoo min asabyi qafaalkii ka mid ah taxluqu way lisaydaa sadyaha naaskeeda tasqi xaal ay waraabinayda carruurta kale gabar oo ilmo yar leh aan qafaalkii soo gashay caanihii iyo culays ku haya markaasay inta listay caruurkay aragto qafaalka ku jiray siine ila keeni waa weyday keediyay weyday markaasay caanihiina waa dhibayaan markaasay inta listo ay caruurkay aragto siine taxlubu way lisayda faydaa isla markiiba imraatun haweeney haweento mina sabi ka mida qafaalka taxlubu way lisaydaa sabyaha naaskeeda tasqi xaal ay waraabinaydo asibyaana caruurta kaloo qafaalka ku jirta idaa wajadad markay hesho gabadhaas sabiyan saqiir saqiirkaasoo fi sabyi maxaabiista ku jira oo qafaalka ku jira akhadatu way qabaneen fa alsaqatu waxay ku dhajineen bibatniha caloosheeda wa ardacatu waa nuujine hadday caruur ya aragto inta ku boodo keediyay raadineen inta ku boodo soo qabato xaladka saartay naaska asogeliye hadday keedi aragto ka ah, imisay u jacaylkay u qabto naxariistay u qabto bal fiiri nabigu wuxuu yidhi salى الlahu alayه wasalam nabigu wuxuu yidhi salى الlahu alayه wasalam faqaala lana nebiyu nebigaa wuxuu nagu yidhi salى الlahu alayه wasalam atarawna ma u malaynaydaan haadihi gabadhaas baarixatan mid ku tuurayda inay tahay waladaha carruurkeeda fi naari dad gabadha saas yeelayda carruuraysan qalin oo carruurkay dhashay sidaas u baadigoobayda oo mid uu saqiirada markay aragta la goobayde caruurka ay dhashay badba ku tuure maya wey kalla qulnaa waxaa nidhi laa ku tuuri mee walxaal ku tuuri mee hiya ayadu taqdiru ay awoodo allaa tatraxaw inaysan ku tuurin iyadoo awoodla inaysan ku tuurin carruuray dhashay taasu dab ku ridi mee faqaala nabigu wuxuu yidhi lallaahu allah arxamu isagaa ka naxariis badan bicibaadii addoommadiisa uga naxariis badan min haadihi haweenaydan biwaladii caruurkeeda haweentaasu say caruurkeedas ugu naxariisaneen ka badana alle addoommadiisa ugu naxariisaan halkaas marka xaad fahamtay ilaah wax la naxariis eg lama arko ilaahay raje ha isdhihi waa kuu dhammaata haddaad xataa xaaraan ku dhacday haddaad dhiig muslim gashay haddaad zina ku dhacday haddaad qabre cabtay wax kastood samayday ha isdhihin waa kuu dhammaata allahaasaa kaa horeeya toobadkeen waa kaa aqbala reje ah. dad waxaa u ayaan daran qofka inta dembi ku dhaca yidhaahda aniga waa ii dhammaata qofkaasaa dadka ugu ah. liita maba yaqaanba allaha uu socdo saas daraaddeed marka malakumoodku ku hayo lama cabsado laysma yidhaahdo waa kuu dhammaatay meel qatar meel qatarsaad ugu socotaa allahaasaad u martita ah. allahaas naxariista badanaad marti u tahay marka farxad ilaahi weynaa kula kulan Ah, ilaahay raje qof kale ha rajayn makhluuqa rajayn baahidaada asaga u sheego waa alla naxariis badan awood badan dembi kastood gashana laisma yidhah waa kuu dhammaad haddaad toobad keento alla weyna subxaanau wa tacaala waa kuu dhaafayaa wuxuuna kugu abaalmarinayaa abaalmarin weynan badan waa jecelyaha dadka u toobad keena marka laysma yidhaahdo maalinaa wax kaa xumaadeen waa kuu dhammaatay laysma yidhaahdo hmm. shaydaan wuxuu yidhi anuu dad waxaan ku halaagay dunuubta ayaguna toobada igu halaageen mar haddii toobad alla ku waafajiyo waa liibaan toobadaad haysataa shaydaan halaag laakiin uu ku halaagin waa ku dhihi waxa weeya waa kuu dhammaatay kuma dhamma marba haddaad noosh tahay fursadaad haysata wax kastood soo martay fursadaad haysata marka waa in allahaas naxariista badan la rajeeyo rawa lbukhaari can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay jacala allaahu raxma naxariista alla wuxuu ka yeelay fii miati juz-in boqol qaybood naxariista ilaahay boqol u qaybiyey fa amsaka ilaah wuu haystay cindow agtiisa tiscatan wa tisciina juz-an sagaashan iyo sagaal qayboodoo naxariistii ka mida allah haysta agtiisuu ku haystaa waanzala ilaah wuxuu usoo dejiyey fi lardi dhulka juz-an waaxidan hal juz fa min daalika juz hal xabo aa alla u qaydiyey addoommadoo dhan maahan banu aadanka noolaha naftu ku jirtoo dhan aa hal xabo alla u qaydiyey hal xaba allow qaybiyo inta naftu ku jirtoo dhan fa min daalika aljuزi halkaas juz an yataraxamu iskugu naxariistaan alkalqu makhluuqa xataa tarfaca ilaa ay kor u qaaddo alfarasu faraska xaafilaha qoobkeeda can waladiha carruurka dhashay fiiriya farasku waa adag yahay qoob adagna waa leeyi carruurka u dhalay markuu nuugaa lugta koray uga qaada waxay isleedahadan ku istaagin ma u naxariiseen halkii naxariistaa wax ka soo gaarin faraskaas fiiri Ah, qoobka saasay kor ugu qaada intuu nuugay waa ka ilaalina waxay isleedaha inaad cagta ku dhufata halkii naxariifa oo loo qaybiyey jinni iyo insi iyo noolaha dhammaantood aa qayb uga soo aadi faraska ka waran sagaashan iyo sagaalkii alla hayo keligiis oo addoomada ugu naxariista ka warran waxaa ilahay agtiisa yaali waxaadna ku dareemaynaa dunuubta aan samaynayno iyo siduu noo noogu naxariisanay ah, soo ma jeedi xataa tarfaca ilaahay kor u qaado alfarasu faraska xaafiraha qoobkeeda can caruurkay dhashay khashyata an tusiiba inay asiibto la hesho cabsi ay ka cabsa inay kor ugu qaadi xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiidka salmaan wuxuu ku siyaadiyey nabigu sal اllahu calayh wasalam aakhiro marka la tago halkii habbana isagaa ku darsana sagaashan sagaalkii boqolkaasa aakhiro addoommada alla ugu naxariisana boqolkaas xikmad kalu ka soo saaray xaafidku wuxuu yidhi jannada waa boqol derajo naxariistiina waa boqol naxariisood qofkii hal naxariiso hela derajada ugu hoosey iska dega laba naxariisood haddaad heshana derajada labaad soddon naxariisood haddaad heshana derajada soddon haddaad boqolkiiba alla kuugu naxariistana janno meesha ugu sarrayba aha marka xikmaddaasna ku jirta rawى الbخاaرiyu عan نعmaan بن bشhiiri radي الlahu canهu yaquulu xaal uu leeyahay qaala rasuul lahi rasuulka alla yidhi salى الlahu عalيه wasaلم tara almu'miniina mu'miniinta waxaad ku ogaani mu'miniinta afkabaarkooda maaha sheegasho maaha sifaaday leeyihiin sifaadan iska fiiri haddaad mu'miniinta ka mid tahay tara almu'miniina mu'miniinta waxaad ku ogaane fii taraaxumihim isku naxariisashadooda wa tawaadihim isjacaylkooda wa tacaadufihim isku dhimrintooda isku turintooda isku turayaan ka mafaliljasadi hal jir oo kale idashtakaa hadduu xanuunsado cudwun xibin oo minhu jasadka ka mida jirka hal xibin oo ka mida hadduu xanuunsado tadaacaa wuxuu u yeedhanaa lahu liajli اlcudwi xibintaas dartiis saa'iru ljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed iyo walxumaa qandho iyo xumad jirkan qofka hadii meel ka midu xanuunsato ay xanuunsan tahay ma dhici kartaa jirka inta kale inay inuu yidhaahdo xibintaas iyadu ha soo jeed anuu shaqo kumeli waa seexaa ma dhici karto qofka hal xibin hadday xanuunaydo faryar hadday tahay jirka dhan waa la xanuunsan waa soo jeeda caaw ma mu'miniinta runta ah sidaas weey isku midab yay ahaan isku luqayay ku hadlin marba hadday mu'miniin yihiin mid haddii dhibaato haydo inta kale waa la xansane waa u naxariisane waa la danqane haddii muslim meel lagu dhibaataynayo inta kale ma seexan muminiintu waa saas sifadaas haddii lagaa waayo sifadii mu'miniinta ah, nabigu ku sheegay waa lagaa waayo qof kastoo muuminoo walaalka ah carab iyo cajam waa inaad jeclaato wanaagga la jeclaato dhibaato haddaad ku maqashaan aad ka naxdo waxaad u qaban kartaan u qabato wallahu subxaana wa tacaala aclam sal اllahu wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed